alxamdu lilaahi rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed wslama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna waqfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat waxaynu ku soo jiray kitaabkii riyaad saalixiin ayaynu ku soo jiray khaas ahaan waxaynu joognay baabkii ku saabsanaa baabun fii bayaani kasrati turuqi alkhayr dariiqyada khayrku fara badnaanta ay fara badan yihiin baabkii caddaynaayayn joognay xadiidka boqol iyo labiyo soddon alcaashiru waa xadiiska tobnaad ee baabka ah wa canhu abii hurayre wuxuu ka soo wariyeen bukhaari iyo muslim radia allaahu canhu anna rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal in rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam uu yidhi baynamaa rajulun yamshi biariiqin ishtadda calayhi alcatash baynamaa wakhti gudaheedoo rajulun nin yamshii uu soconayo biariiqin wadda uu soconayo wadda marayo ishtadda calayhi waxaa ku darraaday korkiisa alcatashu haraadkii baa ku darraaday fa wajada bi'ran wuxuu helay ceel buu helay fa nasala fiiha ceelkii buu ku daadegay ceelkii ayuu ku daadegay fa shariba waa ka cabbe uma kharaja dabeedna waa ka soo baxay ceelkii fa idaa kalbun waxa ku kadiyoo meesha ku sugan yacni kelbun ey eygaasoo yalhathu carabka laalaadinaya ya'kulu athara wuxuu carrabka laalaadinaya ya'kulu xaaluu cunayo athara ciidda qoyan ee rayska ah xaaluu cunayo yalhathu damiirka mustakiniga ku ahee kelbiga u noqonaya yalhathu huwa damiirkaa laga xaaleeyo wuxuu carrabka laalaadinayo haraaryoonayey ya'kulu xaaluu cunayo athara rayska uu cunayo yacni markaa darka agtiisa markaa ciidda qoyane markaa ku sugan ayuu cunayey min alcadashi wuxuu ciidda la cunayey ciiddaa rayskaa wuxuu la cunayey min alcadashi ay min ajli alcadash mintu waa tacliiliya harraad daraaddii fa qaala rajulu baa wuxuu yidhi laqad balaqa waxa gaadhay haada alkalba aygan kan ah min alcatashi haraad xaggii xaaluu ka ahaaday mihlu ladii kii mid la mida kaana qad balaqa minnii kaana ahaaday qad balaqa minnii aniga mid i gaadhay yacnii wixii aniga haraad ii haleeloo kale wax la mida ayaa eygan haleelay dabdigana haadalkalba ayaa fiican nusakha qaarkoodna haadalkalbu bay qorayaan qaarkoodna waxay qorayaan haadalkalba laakiin badiba waxaa loo dabdiyaa haadalkalba ayaa loo dabdiyaa culammada shuraaxdana qaarkood sidaasay jasmiyeen waxaa ka mida ah culammada sidaa jasminaysa qastallaani baa ka mida ah, sharaxiisa bukhaariga waxaanu samaynayaa dabdi bilxuruufo wuxuu odhanayaa waa mafcuulu bihiyo waa mansuub miluna waa faacilkii oo waa marfuuc saasuu odhanaya bacdi kalena saasay yidhahdeen daliilfaarixiinka laftiisu wuxuu odhanayaa nusakha musaxaxa ah oo la saxiixiyey oo bimacnaa culammadu tasxiixiyeen waxay dabdinayaan haadalkalba iyo milu in la gudo saasay dabdinayaan waana sida zarkashi iyo markaysa markaa ay dabdiyeen zakariya alansaari iyo ay dabdiyeen buu odhanayaan waa siday dabdiyeen ha yeeshee bacdi baa waxay yidhaahdeen wejiga kalena bannaan bacdi ayaa wejiga kalena yacni markaa tajwiis sameeyey laakiin badanku saasay dabdiyeen oo haddii markaa wejiga kale markaa lagu socdo waxay noqonaysaa in markaa faacilkii laga dhigayo yacni markaa ismu ishaaraha laga dhigayo alkalbuna cadfu bayaankiibu noqonaya marka le waa mafcuulu bihi waxaa loo jeedaa dee marka waxa weye mafcuulu bihigiibuu marka waxan cadfu bayaan u yahay ama bedel u yahay ila ismu ishaaruhu noqonaya waayahay laqad balaqa waa gaadhay haadalkalba eygan kan ah min alcatashi xagga haraadka xaaluu ka ahaadoo ka yimi mithlu ladii kii mid la mida kaana ahaaday qad balaqa minnii aniga i gaadhay yacnii wixii haraadee i gaadhay wax la mida ayaa eygan haleeloo gaadhay fa nasala albi'ra wuxuu ku degay ceelkiibuu ku degay famala'a khuffahu wuxuu soo buuxiyey araggii addinkiisa uu ku sitay oo ku gashanaa ee harag markaa khuf la yidhaahdo ayaa jiro sida markaa sharabaadkoo kale ah oo gaarkiisa loogu socdo sharabaadkiisii haragga ahaa waa khufke ayuu u soo daray famala'a waa soo buuxiyey khufahu khufkiisii buu u soo buuxiyey yacni markaa haraggiisaas uu addimada gashan jiray ee sharabaadkoo kale ka dhignaa ayuu u soo buuxiyey maa'an ay min maa'in biyo ayuu soo buuxiyey uma amsakahu dabeedna waa soo qabsaday waa soo qabtay bifiihi afkiisu ku soo qaaday ceelkii dee hoos buu ugu daadego marka waxa weeye wuxuu qabsanayaa marka meelahan godgodan buu qabsanayaa ceelka marka lagu daadegayey iyo marka laga soo baxayo dee hadduu gacanta markaa ku sido qofkii oo biyo ka buuxaan si fiican meeshu uma qabsan karo inuu dhacaabu halis u ceelka ku dhaco si aan taasi u dhicin ayuu wuxuu sameeyey haraggii oo markaa buuxa khufkii oo buuxo biyo ka buuxaan buu afka ku qabta afka ku qaadayaa si labada gacmoodba ugu bannaanaadaan labadii gacmoodoo u bannaan ayuu dabeedna ku fananayaa yacni markaa ceelka markuu doonayo inuu ka soo baxo oo ku qabsanaya uma amsakahu dabeedna khufka wuxuu ku qabtay bifiihi afkiisa ayuu ku qabsaday xataa raqiya ilaa uu koray oo fasaqa alkalba eygii u waraabiyey sida saxiixa waxa weeye waa raqiya weeye raqiyana saciday la wasni tahay raqiya waa ka sacida wasnan waa macnan saciday la mid tahay xagga wasnigo waa la wasni xagga macnahana waa la macno weeye ghariib waxa ah inay shuraaxda qaarkood yidhaahdeen ibnu tiin oo shuraaxdii bukhaariye hore ka mid ah ayaa yidhi waxa ay ku sugnayd raqaa ayaa riwaayadu ku timi dabeedna marka waxa weeye kada qaal xoogaa waa yaro naqdiyey laakiin wuxuu tilmaamay naqligu inuusa ahaa naqligu inuusa calaa kulli xaal sida laakiin luqada saxiix waa sida kale bacdii baa laakiin waxay yidhaahdeen waxaa dhici kartaa luqadii tayi haddaan lagu tawjiihin dee weji kale male luqada tayi waa maxay waxa la ficil kastoo naaqisoo facila ah tayi mudalij agtooda waxa ka ah inay facalo ka dhigaan ya ficil kastoo naaqisa ah oo facila ah waxay ka dhigaan facalay ka dhigaan marka raqiyo yaday tahay iyagu luqadooda iyo lahjadooda raqaa bay ugu hadlaan raqaa ayay ugu hadlaan yacni saasay ugu hadlaan waayahay xataa raqiya ilaa uu koray laakiin raqaa yarqii luqada markaa waxa weeye jamaahiirulcarab ku hadashay raqaa waxaa loo isticmaalaa un ruqyadii raqiyana waa koritaankii fasaqa alkalba eygii ayuu waraabiyey fa shakara allaahu lahu allah waa u shukri naqa oo ficilkaa waa ku ammaanay waana ka aqbalay fagafara lahu waa u dembi dhaafa qaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuula allaahi rasuulka ilaahayow wa inna lanaa fi lbahaa'imi ajran miyuu noo sugnaaday waa min baabi xadfi hamsati listifaami miyuu noo sugnaaday fi lbahaa'imi xoolaha miyuu noogu sugnaaday ama mayeedhaanka miyuu noogu sugnaaday ajran ajar ajar miyuu noogu sugnaaday fa qaala wuxuu yidhi fii kulli kabidin ratbatin ajrun beer kastoo qoyan waxa ku sugan ajar bimacnaa sababtiisa ajar baa lagu helaya fiidan horena waa saabiyo wa ina lanaa fi lbahaa'imi ay bisababi ilbahaa'imi ajran yacnii marka mayeedhaanka ama xoolaha sababtooda ma ajar baa noogu sugan fa qaala wuxuu uhi fii kulli kabidin beer kasta oo ratbatin qoyan waxa ku sugan ajrun ajar baa ku sugan bimacnaa sababtiisa ajar baa laga helaya fiida sababiye ku xambaar sababtiisa ajar baa laga heli waayahay kabidin iyo kabdin iyo kibdin yacni intuma bannaan kabidin iyo kibdin iyo kabdin intuba bannaan muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay wa fii riwaayati lilbukhaariyi riwaayo waxaa ku sugnayd bukhaari u sugnaatay fa shakara allaahu lahu allah waa u shukri naqay faadkhalahu aljannata jannada ayuu geliyey wa fii riwaayatin lahumaa riwaayo u sugnaatay bukhaari iyo muslim waxaa ku sugnayd baynamaa wakhti gudaheedoo kalbun ay yudiifu uu ku wareegayo birakiyatin ceel uu ku wareegayo qad kaada xaqiiqee uu ku dhowaaday yaqtuluhu inuu dilo alcadashu harraadku inuu dilana uu ku sigtay id ra'athu waxaaba aragtay baqiyun gabadh sinaysata aragtay baqiyun gabadh sinaysataa oo zaaniyad ah ayaa aragtay oo min baqaaya banii israa'iil oo dumarka reer banu israa'iilee sinaysta ka mida ayaa aygaa haraadku ku sigtay inuu dilo ayay aragtay fa nasacat waxay siibtay muuqaha yacnii haraggii addimada markaa u gashanaa khufkii weeyaane ayay siibtay fastaqat lahu bihi way u soo markaa darto bimacnaa waa ku soo waraabinaysa yacnii markaa waxa weye waraabkii bay biyihii u soo dartay fasaqathu way waraabisay fa fagufira laha bihi waa loogu dembi dhaafay sababtiis sababta eyga ay waraabisay baa loogu dembi dhaafay waa cajiib waalmuuqu muuquna alkhufdu khufka weeye waa isku macne yudiifuna waxaa looga jeedaa yaduuru waa wareegaya xawla rakiyatin yacnii ceel agtiibuu ku wareegaya ama ceel hareerihii rakiyaduna wahiya albi'ru waa ceelka weeyi xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa abwaabtii khayrku inuu fara badan yahay inuu ku jiraye ay la waraabiyey in khayr laga helaayo ayaa xadiidkanna tilmaamaya marka labada waxaa ku sugan riwaayada hore iyo riwaayada dambe midna nin inuu ahaa midna inuu qof dumar oo weliba zaaniyad ah inay ahayd culammadu waxay yidhahdeen waxba iskhilaafi mayso waxay aqbali kartaa tacadud oo labaduba inay dhaceen oo marna nin baa waraabiyey oo waa qiso gaar ah markaasaa ilaahay ugu shukri naqay oo ku ammaanay oo ka aqbalay oo u dembi dhaafay marna qof dumara oo weliba sinaysata ayaa markaa waraabisay yadana ilaahay waa ugu dembi dhaafa yaa yadana ilaahay waa ugu dembi dhaafa marka laba qiso oo kala duwan oo labaduba dhacay inay yihiin baa lagu xambaarayaa saasaa lagu kulminaya labadu markaa isma diidaya shukriga ilaahay u shukri naqay maxaa looga jeeda ilaahay asmaadiisa waxaa ka mid a shaakir baa ka mida ashakuur baa ka mida allah waa shukri naqaa ciddii wanaagga la timaaddo wanaagga waa ku ammaanaa camal yar oo cidi samaysay ayuu thawaab weyn iyo ajar weyn ku bixiyaa oo allah ugu naxariistaa ayba dhici kartaa inuu jannada ku geliyo camalkaa yar marka ilaahay waa shaakir waana shakuur xaqiiqatanna cid waa ammaanaa ciddii wanaag la timaadda allah waa ammaanaa khayrkana waa u siyaadinayaayo hadduu qofku khayrka la yimaado khayrkii baa loo sii kordhinayaa towfiiqdii baa loo siyaadinaya waladiina ihtadaw zaadahum huda kuwii hanuuno hanuunka iska doondoonay ilaahay wuxuu u kordhiyaa hanuun buu u ya ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen qofku isagoo wanaaggii la imanaya hadduu markaa waxa weeye qalbigiisii qoonsado oo uu arko waxa weeye qalbigiisii inuu adag yahay yacni khayrkii yacni qalbigiisii uu ka dareemi waayo acmaal wanaagsan oo fara badanna uu la imanayo naftiisa ha qoonsadaa la yidhi waayo ilaahay waa shakuuro dee tawfiiqda waa u kordhin lahaa iimaankana waa u ziyaadin lahaa waaladiina ihtadow zaadahum hudan ilaahay waa shakuur waana shaakir marka waxaa yacni nuqsaanta uu dareemayaa oo qalbigiisa uga dareemayaa waxay noqonaysaa marka hore in markaas sida uula imanaayo in nuqsaani ku jirto oo sidii la rabay ayna ahayd sidii la rabay inaynay ahayn ayay noqonaysaa bay yidhahdeen riwaayadan markaa bukhaariga fa shakara allaahu lahu fa adkhalahu aljanna yacni xaqiiqatan inuu u shukriyo yacni markaa jannadana u geliyey markaa marka labada arrinba waa dhiceen baa laga tilmaamaya marka in la yidhaahdo shukrigu wuxuu ahaa un janno gelin ee allah ma shukriyo sax maha saas shukriga ilahay waa inaan la awilin waa ilahay allah waa shukri naqaa ya waa shukri naqaa oo cid waa ku ammaanaa wanaaggay la yimaadeen yacni marka ammaanta uu ilaahay ku ammaanaayo cidda markaa cidi wanaaggay la timi iyo qabuulka uu ka aqbalayo qabuulkuna waa ka dhalanaya marka uu ilaahay u shukri naqo yacni marka qabuulka iyo sawaabka weyne uu ku bixinayaana ee lagu siinayaa camal yarna qofka uu ku siinaya kaasina waa ka dhalanaya janno inuu ku geliyaana waa ka dhalanaysa waa ka sii dhalanaysa waxaa laga qaadanayaa eyga haraadan in la waraabiyo in ajar laga helaayo isagoo keliyana maahe fii kulli kabidin qaacido guud mu maxay fii kulli kabidin radbatin ajrun beer kastoo qoyan ajar baa ku sugan yacnii shay kasta haddii waxa weeye markaa la waraabiyo ama ixsaan loo sameeyo ajar baa laga helaya shimbira ha noqoto ey ha noqoto yani marka ha noqoto waxaweeye xoola ha noqoto ashyaa kale ha noqoto ajar baa laga heliya xataa gaalkii aan xarbiga ahayn dee ixsaanka aad u samayso iyo markaa waxaweyn waxaad siiso ajar baad ka helaysa hadduu xarbi yahay dee waxba la siin maayo laakiin waxay noqonaysaa waxaweeye gaaladii kale ee ama kii mucaahadka ahaa ama kii dimiga ahaa ama kii ammaanka la siiyey haddii gaalka laftiisa marka ka xarbiga ah la soo qafaasho dee haddii aan markaa go'aan lagu qaadan dee in la dilo ya oo jihaadkii lagu qabto haddaan go'aan lagu qaada in la dilo oo dee la xabiso in qudhiisa markiisa wax la siiyo way noqonaysa in allaha kataba alixsaana fi kulli shay faida qataltum faaxsinu alqitla wa ida dabaxtum faaxsinu dibxa markay xadiiskii nebigu sala allahu aleyh wasalam sheegay waxaa kaloo laga qaadanayaa iyo dembiyada in lagu dhaafo xasanaadka gabadhani waxay ahayd qof dumaroo zaaniyada towbadna lama sheegin hadday ka toobad keeni lahayd markan zaaniyad ma noqoteen attaa'ibu min addembi kaman laa damba lah waxa loogu dambi dhaafayna inay tahay eygaa naftu hayso ee haraad inuu u dhinto ku sigtay waraabinta ay waraabiso allah dartii u waraabisay liajli illaah ayaa loogu dembi dhaafay jamaahiirta culammadu waxay yidhahdaan dunuubta kabaa'irta ah xasanaadka laguma dhaafo ee laabudda min tawba towbad baa lagama maarmaana ee waxaa looga jeedaa ina alxasanaat yudhibna asayi'aat xasanaadka iyo khayraadku dembiyaday tagsiiyaan waa dembiyada sakaa'irta a ah bay yidhaahdeen jamaahiirta culammadu saasay mareen marka xadiidkani wuxuu ka mid yahay waxyaalaha ishkaal gelinaya sida jumhuurku ku tageen xadiidkay jumhuurku deliishanayaanna waa inoo soo socdaa waa inoo imanayaa mm, waa xadiiska afariyo tobnaad ayay deliishanayaan waa inoo imanayaan insha allah marka xadiiskan markaa saasay u deliishanayaan bacdi culammada ka midu ay leeyihiin way dhici kartaa kabaa'irta qaarkood in lagu dhaafo amaba lagu khafiifiyo dembigoodii oo dhaafitaanku mar wuxuu noqonayaa dee mulku in laga siiyo dembigii lagaba dhaafo marna wuxuu noqonayaa in laga khafiifiyo ayuu noqonaya ayuu noqonaya ee xasano kastaa inay dembi kasta oo kabaa'ira masaxayso iyaga laftooda cid qabtaa taa ma jirto laakiin inay dunuubta qaarkood dee tegsiinayso kabaa'irti ka mida markaa culamada qaar qabaan hadday farabadato xasanaadkiina ay dhici karto markaysaga inay masaxdo dhici karto laakiin xadiiska kale deliishanayaan jumhuurku ay leeyihiin shayga kabaa'irta ilaaba ilaa towbad waa in lala yimaadaa gabadhani muxuu dembi kabiira la imanaysay waxay ahayd zaaniyo zinaduna waa min akabaa'ir dunuub wax towbadan lama sheegin fagufira lahaa waa loo dembi dhaafay bihi ay bisababi sakyiha alkalba eygaa dartii baa loogu dhaafay bisababi ilkalbi ay bisababi saqiihi waraabinta eyga ay waraabisay daraaddii baa loogu dembi dhaafay waa shay xasana ah oo dembigaa weyn lagu dhaafay waxaa laga qaadanayaa raxmada xayawaanka loo naxariistaa laga qaadanayaa alraaximuuna yarxamuhum araxmaan irxamuu man fi lardi yarxamukum man fi asamaa xadiidka boqoliyo saddex iyo soddon alxaadi cashar baabka waa xadiidka koob iyo tobnaad weeye wa canhu radia allaahu canhu abu hureyre wuxuu ka soo wariyey imaam muslim can inabiy sala allahu aleyh wasalam qaal in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi laqad ra'aytu rajulan yataqallabu fi ljannati fii shajaratin qatacaha min dahri atariiqi kanat tu'di lmuslimiin nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laqad ra'aytu ay wallaahi allah baan ku dhaartay laqad ra'aytu xaqiiqee waxaan arkay rajulan nin baan arkay ninkaasoo yataqallabu gadgadoomaaya filjannati jannada dhexdeeda ku gadgadoomaaya fii shajaratin ay bisaabi shajara geed sababtii ayuu u gedgadoomaya fidwasaabiya geedkaasoo qatacahaa uu gooyey min dahri atariiq yacnii dariiqa korkiisa uu ka gooyey bimacnaa dariiqa dhexdiisuu ka gooyey geedkaasoo kaanat ahayd tu'dii mid dhibaysaa almuslimiina muslimiinta mid dhibaysa ahayd geed muslimiinta dhibaayey ayuu markaa gooyey oo dariiqa ku yaallay oo laamihiisa iyo qodxantiisu ay waxyeelaysay muslimiinta markay meesha marayaan wuxuuna u gooyey si ayna muslimiinta u dhibin ayuu ilaahay dartii u jaray sababtaasuu jannada ku galay oo jannada lagu geliyey rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey wa fii riwaayatin riwaayana waxaa ku sugnayd marra rajulun waa riwaayo kaleoo muslim u sugnaatay marra rajulun ninbaa soo maray biqusni shajaratin geed laantii buu soo maray laantaasoo calaa dahri tariiqin waddada korkeeda ku sugan oo laantu waxay ku soo baxday xaggii waddada waddadii markay ku soo baxday ayay laanta korkeeday ku sugantao geedkii waa ka soo baxsan tahay dadka dariiqa marayana waa dhibaysaa fa qaala markaasaa ninkii wuxuu yidhi wallaahi allah baan ku dhaartaye la unaxiyanna ka leexiye oo ka leexiye oo ka leexiye haadaa kan oo markaa laanta waddada ku soo baxday ah canilmuslimiina muslimiinta ka leexiye laa yu'diihim xaal aynay dhibaynin ka leexiye bimacnaa waxa weeye wuxuu u jeedaa si ayna u dhibin marka istinaaf bay noqon kartaa in la yidhahdo muxuu aad uga leexinayaa wuxuuga leexinay laa yu'diihim si aanu markaa waxa weeye aynu u dhibin laantaasi aynu u dhibin marka qusnigu yani mudakar inay tahay baa loola dhaqmay fa udkhila aljanna waxaa la geliyey jannadaa la geliyey bimacnaa taas sababteedaa jannada lagu geliyey wa fii riwaayatin lahumaa riwaayo u sugnaatay bukhaari iyo muslim waxaa ku sugnayd baynamaa rajulun wakhti gudihiiso rajulun nin yamshi u soconayo biariiqin ay fii ariiqin waddo dhexdeeduu soconaya bacdu waa darfiyo wajada ghusna shawkin wuxuu helay eh, laan qodxan ah bimacnaa qodxan koobsanaysa oo cala atariiqi waddada korkeeda ku suganoo fa akharahu waa ka dibdhigay bimacnaa waa ka leexiyey fa shakara allaahu lahu allah waa u shukri naqay fagafara lahu waa u dembidhaafay xadiiskanna waxaa laga qaadanayaa waxyaalaha khayrka lagu helaayo inay ka mid tahay waxaa dadka dhibaaya in waddada laga leexiyo oo muslimiinta waxaa dhibaaya in waddada laga weeciyaa inay ka mid tahay waxyaalaha eh, khayrka laga helaayo waxyaalaha khayrka laga helayo inay ka mid taha laga qaadanayo oo marka hore waa inagii soo aragnay wa adnaaha imaadat aladaa can itariiq qaybaha iimaanka iyo gobollada iimaanka waxa ugu hooseeya in waddada laga leexiyo waxaa dadka dhibaya marka shucabkii iimaanka iyo qaybihii iimaanka ka mid waxaa laga qaadanayaa cidda caynkaa u samaysay liajli illaah cidda waddada ka leexisa waxaa dadka dhibaya ka leexisa ama laanta ku baxdae qodaxda leh ee dadka dhibaysa ka gooya ama marka waxa weeye waxa markaa yaalla ka qaada quraadaha ku cacabanee yaalla ka qaada si aynu dadku ugu dhibaatoon dhagaxa yaalla ka qaada si aan dadku ugu dhibaatoon ilaahay dartiina sidaa u sameeya inuu thawaab iyo ajar wanaagsan ku helaayo bale waxaa laga qaadanayaa in allah ugu dambi dhaafaayo inuu janno ku gelaayo janno in lagu galo ayaaba laga qaadanaya laakiin iimaan iyo ikhlaas waa in lagula yimaada marka caynkaa la samaynaayo markaasaa sawaabka iyo ajarka iyo fadligaa lagu helayaa markaasaa lagu helaya waxaa kaloo laga qaadanaya allah inuu shukri noqo innagii hore usoo sheegnay asmaadiisa inay ka mid tahay ashakuur iyo ashaakir marka allah waa shukri naqaa shukrinaqisana waxaa ka mid a inuu ilaahay ku ammaano ciddii wanaag la timi wanaagga uu ku ammaano yaa wanaaggaa uu ku ammaano man dakaranii fii nafsihi dakartuhu fii nafsii waman dakaranii fii mala'in dakartuhu fii mala'in khayrin minhum marka malow laclaa inuu ka ag ammaanaa yacni waxa weeye waa markaa dee fadli weyn weeye fadli weyn weeye marka allah waa shukri naqaa ciddii wanaag la timaada waa ku ammaanaa shukri naqaa waxaa ka laazimaya inuu camalkii ka aqbalo waxaa ka laasimaya inuu markaa sawaab weyn inuu ku bixiyo camal yar shaqo yar oo cidi qabatay oo ilaahay dartii u qabatay baa sawaab weyn iyo ajar weyn ilaahay ku bixinaya ya marka taasna waxay markaa soo gelaysaa waxyaalaha ka laasimaya soo gelaysa marka cumuuman waxaa laga qaadanaya waxa markaa muslimiinta dhibaya in waddada laga leexiyo ayaa markaa laga qaadanaya wakada waxa weeye ciddii yacni markaa gaalada qudhoodu markaa waxa weeye xurmada markaa loo yeelay bimacnaa cismada wax la siiyey oo bimacnaa ahlu dimmaha iyo yacni marka waxa weeye muslimiinta cahdiga la leh iyaga laftooda waxa dhibaya in laga leexiyo waxa weye waxay noqonaysaa mid fadli lagu helayo xadiiskan boqoliyo afariyo soddon athani cashar baabkana waa xadiiska labiyo tobnaad weeyaane wa imaam muslim wuxuu abu hureyre ka soo wariyey radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu yidhi man tawada'a ku kastoo weysaysta oo fa axsana alwuduu'a wanaajiya weysada oo si wanaagsan u weysaysta weysadii dhammaystira hagaajiya suma ata aljumuca dabeedna salaadda jumco yimaadda fastamaca dhegaysta khudbaddii dhegaysta wa ansata dheg raariciya waa aad marka u dhega nuugsado oo dheg raariciya gufira lahu waa loo dembi dhaafaa maa baynahu wa bayna aljumuca isaga iyo jumcada kale inta u dhaxaysaa loo dembi dhaafaa waa toddoba maalmood labada jimca inta u dhaxaysaa loo dhaafayaa wa siyaadatu alaasati ayaam waxaa kaloo loo dhaafaa saddex maalmood oo dheeraad ah oo wiiggii ka siyaada ana waa loo dhaafaa bimacnaa toban maalmood dembidhaafkood buu ku helayaa waman massa alxasa ku kastoo taabtaa quruuruxa taabta yacnii markaa khatiibku khudbadaynayo jumcada markaasaa loo jeedaa sida riwaayaadka qaarkood ay caddaynayaan faqad laqaa laqwi ayuu ku dhacay laqwi ayuu ku dhaco yacnii wax markaa maa laa aan faa'iido lahayn oo jumcada fadligeedii ka tegsiinaya ayuu la yimi riwaaya waxaa lagu soo wariyey waman laqaa falaa jumucata lah kii laqwi markaa waxa weeye la yimaadana jumco male jumco male waxaa loo jeedaa fadligii iyo thawaabkii jumcada ayaanu yeelanayn wa ilaa jumcadu waa ka ansaxaysaa oo la odhan maayo salaad duhur la kaalay la odhan maayo salaad duhur duko la odhan maayo jumcadii kaama ansixini faralkii waa ka dhacayaa ha yeeshee sawaabkii iyo ajarkii weynaa ayaanu helayn ee uu jumcada ka heli lahaa rawaahu muslim xadiiska muslim baa soo wariyey xadiiskanna waxaa laga qaadanayaa salaadda jumcada haddii loo soo diyaargaroobo oo ruuxu si wanaagsan u soo weysaysto weysada wanaajiyo yacnii weysadii ayuu wanaajiyey galabgalab markaa si ah markaa uma iman si wanaagsan buu u weysaystay oo weysadii dhammaystiraayo oo u kaamil yeelaayo oo si sunnada waafaqsanna u weysaysanaayo dabeedna jumcadii buu yimi khudbaddii markii khatiibku khudbadaynayena khudbaddii waa dhegaystay waana aamusay ma hadlin dhegaysina waa la yimioo waa dhegaystay waa u dhegraariciyey waa aamusay yacni markaa insaadkii wuxuu keensanayaa inuu markaa hadalka joojiyo u aamuso aadna u dhegannoogsado waxaa loo dhaafayaa labada jumca inta udhaxaysa iyo saddex maalmoodoo siyaada labada jumca inta u dhaxaysa iyo saddex maalmoodoo dheeraada ayaa loo dhaafayaa dembiyadii ka dhacay waxaa laga qaadanayaa fadliga uu leeyahay dhegaysiga khudbadda la dhegaysto oo la aamusaa fadligay leedahayna waa laga qaadanayaa faistamaca wa ansata jumhuurku waxay ka deliishadeen maydhashadu inay waajib ahayn oo ninkan fadliga loo sheegaayo ee la tilmaamayo inuu markaa weysaysigaa uu soo wanaajiyey jumcada uu yimi dhegaysiga uu sameeyey aamuska uu aamusay ee dheg raariciyey intaasaa fadiilada loogu sheegay markaa dee nin waxa weeye e, si wanaagsan u yimi jumcadii inuu yahay baa laga qaadanaya dee haddii lagu dhaleecayn lahaa maydhashadii inuu ka tegey e, fadiilada markaa lagu ammaanayo dee waxba u dhinmi lahaa marka in waxa weeye aanay waajib ahayn maydhashada jumcada loo maydhanayaa ay sunno tahay bay jamaahiirtu ka deliishadeen adigu daa'ifada culammada ka mid ee qabaa waajib weeyaanna waxay qabsanayaan daahirka xadiiska muslim wuslu yowmi aljumucati waajibun calaa kulli muxtalim maydhashada maalinta jumca la maydhaa waajib bay ku tahay ruux kastoo qaangaadha xadiiska tilmaamaya ayay cuskanayaan marka waxa weeye waxay leeyihiin oo kaga jawaabayaan qolyaha kale xadiiskani wuxuu tilmaamay intaas fadiilada caynkaasa inuu ku helayo laakiin xadiiskaa kalea wuxuu kordhiyey waajibnimadii kani markaa inuuma caddayn laakiin xadiidka kalea siyaadiyay yidhaahdeen waajibnimadaa kordhiyey yacni markaa saas ayay markaa kaga jawaabeen culammada ku tegey inay waajib tahay kollay ruuxu inaanu ka tegin ayaa habboon oo jumcada markay u diyaargaroobaayo inuu u maydho inaanu ka tegin ayaa ixtiyaad badan oo axwad badan oo abra lidimma ah wuxuu kaloo xadiisku tilmaamayaa ruuxa quruuru xataa taabta wakhtiga marka khatiibku khudbadaynaayo jumcadii fadligeedii inuu waayay waman massa alxasaa faqad lagaa saas aawadeed gacmihiisa iyo farihiisa iyo inuu ku ciciyaaro ama farihiisa iska jajabsado ama markaysaa waxa inu waxyaalo la mida sameeyo ashyaada noocaasoo dhan waa inuu iska ilaaliyaa umuurahaasoo dhan waa inuu iska ilaaliyaa dadka qaarkood waxaa dhacdaa inay iska cadaydaan iyadoo khatiibkii khudbadaynaayo jumcadii dadka qaarkood taasi waa dhacdaa marka waxa weeye waa inaan markaa sukuun waa in lala yimaadaa la xasilaa la dhegaystaa yacni markaa la joojiyaa yacni wax marka camala markaa la joojiyaa haddii isagoo khatiibka khudbadaynaya qofku soo galo laba ragcadood oo waxa weeye lmasjida waa tukanayaa laakiin waxa weeye inuu fadhiisto oo dabeed marka waxa weeye dabadhegaysto weeyaan laakiin isagoo iska fadhiyey uma kacaayo salaad u kici maayo salaad ama naafilo mutlaqa ama sunno qabliye ah kuu doonaba ha ka dhige inuu salaad u kaco oo marka uu yidhaahdo intuu khudbadaynayo dee waa iska sunnaysanayaa ta noocaas iyadu waa khalad qalad masjid sunno aan ahayn oo wakhtigaa lala imanaya ma jiro xadiiska boqol iyo shan iyo soddon ahaalisa cashara baabkana waa xadiiska saddex-iyo tobnaade wa canhu abu hureyre wuxuu ka soo wariyey imaam muslim radia allaahu canhu anna rasuul allahi sal allahu aleyhi wasalama qaal rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam qaala inuu yidhi idaa tawada'a alcabdu almuslimu idaa tawada'a markuu weysaysto alcabdu addoonka almuslimu muslimka ahi aw ilmu'minu ama muuminka ahi u weysaysto fakhasala u maydho wajhahu wejigiisa u maydho kharaja waxa baxaya min wajhihi wejigiisa waxaa ka soo baxaya kullu khatii'atin dembi kastoo nadara ilayha bicaynihi e, dembi kastoo nadara ilayha uu ku eegay khatii'ada ama dembigaa bicaynihi indhihiisa uu ku eegay maca almaa'i biyahay la soo baxaysa biyaha la jirhkeeday la soo baxaysa aw maca aakhiri qatri ilmaa ama dhibcaha biyaha ta ugu dambaysay la soo baxaysaa oo markaa dembigaasi la dhacayaa fa idaa yadayhi fa idaa ghasala markuu maydho yadayhi labadiisa gacmoodna markuu maydho kharaja waxa baxaya min yadayhi labadiisa gacmood waxa ka baxaya kullu khatii'atin dembi kasta kaana badashatha ay qabatay yadaahu labadiisa gacmood ay qabteen maca almaa'i biyaha la jirkooda iyaguna la dhacayaan oo la baxayaan aw maca aakhiri qatri ilmaa ama dhibcaha biyaha ta ugu dambaysay la dhacayaan oo la baxayaan fa idaa qasala markuu maydho rijlayhi labadiisa adinna kharajat waa baxaysaa kullu khatii'atin dembi kastoo mashatha ay socotay rijlaahu labadiisa addin maca almaa'i biyaha la jirkooda ayay iyaguna la dhacayaan oo la baxayaan aw maca aakhiri qatri ilmaa ama dhibcaha biyaha ta ugu dambaysay la dhacayaan oo la baxayaan xataa yakhruja naqiyan min addunuub xataa yakhruja ilaa uu baxaayo shakhsigu soo baxaayo naqiyan xaaluu ka saafi yahay oo nadiif ka yahay min addunuubi dembiyaba saafi ka yahay naqaagu waa saafi noqoshada shaygii waxa weeye qofku ka xalan yahay oo yacni uu saafi ka yahay xataa yakhruja ilaa uu baxo naqiyan xaaluu saafi ka yahe oo ka maran yahay min adunuubi dembiyaba ka maran yahay rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey xadiiskanna waxaa laga qaadanayaa fadliga ay leedahay weysadu ay leedahay addoonka muslimka ahi markuu weysaysanaayo ilaahay dartii u weysaysanaayo inuu marka waxa weeye tahaaro la imanaayo marka tahaarada uu la imanayo ee uu tahaaro qaadanayo culammadu waxay yidhaahdeen waa tahaara xisiya iyo tahaara macnawiya jirtaa tahaarada xisiga ahi waa tan marka waxa weeye isagu yacni marka uu maydhayo oo waxa weeye uu ka dahaaro qaadanayo xadadkii uu ka dahaaro qaadanayo weyse jabkii ayuu ka dahaaro qaadanayo najaasaadka dee in layska maydhaana de waa ka horraysaa marka dahaaradaasi taa najaasada layska maydhaayo ama marka xadasyada layska maydhaayo waa dahaara xisiya weeye dahaaro kaleo macnawiyaa ku sugan dahaarada kale macnawigana waa dahaara min addunuub waa inuu dembiyadii nadiif ka noqdo ka daahir noqdo taasina waa tahaaro labaad weeye waa tahaara macnawiya weeyaan marka tahaaradan xisigaa ah mooyaane dembiyadiina qofka markaa in laga taahirinayo ayaa markaa soo gelaysaa oo lagaga nadiifinayo yacni markaa weysadan lagaga nadiifinayo ashyaadan laynoo sheegayna waa tusaale markuu wejiga maydhaayo ishiisa dembi kasta uu ku sameeyey ayaa markaa biyaha la dhacayo biyaha raacaya oo biyihii marka waxawe ay maydhayeen wasakhdii dembiyada ya in marka waxaweye lagu qabtay isha marka waxaweye lagu qabtay yani waxaweye waa la mid hadduu marka waxa afkao kale dembigu ka dhacay isaguna waa saasoo kale laakiin waa mithaal marka isha la sheegaayo isha marka la sheegaayo tusaale weeye ila afkii waxaa dhici karta inuu markaysaga dembi ku hadlay ayaa markaa dhici karta inuu dembi ku hadlay ayaa markaa dhici karta dhegtii waxaweeye dembi waa ku samayn karaa yacni afkii waa ku samayn karaa yacni wahaakada marka dembiyadii uu ku qabtay xubnahaas ayaa markaa laga nadiifinayaa oo laga xalayaa yacni deed wuxuu noqonayaa mid marka dembiyadii nadiifka ah dembiyadii mid nadiifka ah buu noqonaya marka dembiyada tahaaradu nadiifinayso waxa weeye qaacidadoodii bay ku socdaan jumhuurku waxay leeyihin waa sakhaa'irtii bay noqonaysa bal xadiiska kalena aan aragno xadiidka boqol iyo lix iyo soddon araabica cashara xadiidka afariyo tobnaadna weeyaan baabka xaggiisa wa canhu abi hureyre xaggiisa wuxuu ka soo wariyey imaam muslim radia allahu canhu can rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam qaal alsalawaatu alkhamsu salaadaha shanta ah waljumucatu ila aljumucati jumcada marka waxa laga bilaabo ilaa jumcada kale laga gaadho wa ramadaanu ilaa ramadaan ramadaan marka in la soomo ama ramadaan laga bilaabo ilaa ramadaana ramadaanta kale laga gaadho mukafiraatun lima baynahunna mukafiraatun waxay masaxayaanoo baabi'inayaanoo tirtirayaan ama daadinayaan limaa baynahunna wixii u dhaxeeya oo dunuub ah ida ijtunibat ilkabaa'ir haddii laga dheeraado dembiyada waaweyn rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey xadiiskani wuxuu tilmaamayaa shanta salaadood ruux hadduu tukado haddana labada jumcaba uu ka qayb galo jumcadii buu tukaday oo ka qayb galay sidii wanaagsanayd u soo diyaargaroobay waa dhegaystay khudbaddii waa la tukaday jumcadii yacni ilaa jumcada kale laga gaadhayo ramadaantii buu soomay haddana ilaa ramadaanta kale laga gaadhayo salaadihii buu tukaday shanta ahaa intaasoo dhan waxa u dhexeeya ayay markaa dembiye daadinayaan dembiyada udhexeeya daadinayaan ya labada jumcaba hadduu ruuxu tukaday inta u udhaxaysay dembiyaa waa laga daadinaya ramadaantana ramadaantaa kale ilaa laga gaarhaayo ramadaantaa soonkeeda ka daadinaya jumcadaana tukashadeedu sida wanaagsan uu tukaday khudbaddana u dhegaystay waxa waxaweye ilaa jumcada kale dembiga ka daadinaysa laakiin waa goorma ida ijtunibat ilkabaa'ir waa haddii laga dheeraado dembiyada waaweyn lafdi kale waxaa ku soo aruuray isla muslim ah maa lam tuqsha alkabaa'ir waa intaan dembiyada kabaa'irta a ah lagu dhicin marka sharti baa laga dhigay haddii dembiyadii kabaa'irta ay tahay inaan dembiyada kabaa'irtaa daadinayn buu daahir ku yahay xadiisku haddaba sakhaa'irta waxaa la yaqaanay haddii kabaa'irta laga dheeraado ruuxa markaa in laga daadinayaba allah wuxuu yidhi in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum haddaad ka dheeraataan waxa laydinka reebo laydiin diiday kuwooda waaweyn haddaad ka dheeraataan ee kabaa'irta ah waxaannu idinka masaxaynaa idinka daadinaynaa dembiyada kale marka sakhaa'irta in lagu dhaafaayo biijtinaabi alkabaa'ir ayaa aayadda laga qaadanayaa dheeraanshaha laga dheeraaday keliya in lagu daadinayo sakhaa'irtii oo lagu dhaafaayo ayaa aayaddu sheegaysa hadday caynkaa tahay xadiisku markaa muxuu faa'iideynaya xasanaadkani maxay kordhinayaan culammada qaarkood waxay leeyihiin labada arrin oo israaca ayaa markaa lagu daadinaya aayadduna waxay sheegtay marka kabaa'irta laga dheeraado baa sakaa'irtii laga dhaafaya ruuxoo laga daadinaya axaadiistuna waxay kordhisay xasanaadkanna marka lala yimaado in laga daadinayo marka labadoo isla jira ayaa daadinaya labadoo isla jiraa daadinaya weji labaad culammada qaarkood waxay yidhaahdeen haddaan sakaa'irtii lagu daa'imin oo lagu sugnaanin oo israar lala imanin in dembiyada waaweyn ee kabaa'irta laga dheeraadaa lagaga dhaafaya sakaa'irtaa iyo dembiyada yaryar ee aanu ku daa'imin laakiin hadduu israar kula yimaado xasanaadkaa lagu masaxaya lagu baabi'inaya ina alxasanaati yudhibna asayi'aat xasanaadku waxay tegsiyaan xumaanahay tegsiyaan xumaanaha ayay tegsiyaan xumaanahay tegsiinayaanna inaanay kabaa'ir ahayn xadiiskan baa caddaynaya maa lam tuqsha alkabaa'ir iyo ida ijtunibat ilkabaa'ir ilaa xasanaad wey ashyaada laynoo sheegaya shanta salaadood oo la tukanaya waa xasanaad ya jumcada la tukanaya waa xasanaad ramadaanta la soomaya waa xasanaad haddana kabaa'irtii inayna masaxaynoo baabi'inaynoo daadinaynin ayaa xadiisku caddaynaya ayaa xadiisku caddaynaya daa'ifada kale bannaynaysa ele waxa weeye waa dhici kartaa kabaa'ir in lagu dhaafo waxay leeyihiin xukunkan waxaa lagu xambaarayaa markii hore inuu yahay markii dambena nebiga calayhi salaatu wasalaam loo kordhiyey oo sheekh albaani wuxuu u deliishaday isagu daa'ifadu la socdaaye xadiiskii tilmaamaayey haddii midkiin albaabkiisa durdurmaro ama webi ou maalintii shan goor ku maydho ayabqaa min daranihi min shay wasakhdiisii iyo uskagiisii wax ma kaga hadhayaan shan goor buu maydhay waxay yidhahdeen maya fakadalika salawaatu alkhamsu saasoo kalay tahay shanta salaadoodna oo sidaa markaa waxa weeye maydhashada shanta goor la maydhaa aynay jidhka uskag ugu reebayn oo qaajeerkiiyo uskagii oo dhammi markaa ay ka wada maydhmayaan oo u ka wada xalmayo sidaasoo kalea dembiyaduna jidhkiisa uga maydhmayaan markuu shanta salaadood tukado miyay dhici kartaa buu yidhi albaani qofku akbaru daran wasakhda noocii ugu waaweynaa ay saaran tahay ee intii yaryarayd uun laga maydhay in waxa weeye la yidhaahdo sidaan markaa waxa uskag aynay waxba ugu reebayn maydhashadaa shanta goor la maydhaa baa shanta salaadoodna aynay wax dembiya ugu reebayn saas waxaa lagu xambaarayaa xadiiskaasi inuu dembeeyo fadiilada loo kordhiyey markii dambe kanna horreeyey saasaa lagu xambaaraya calaa kulli xaal sida adilada loo kulminaayo mukafiraatun maa baynahunna ida ijtunibat ilkabaa'ir aayaddii waxaynu sheegnay inay tilmaamayso dembiyada kabaa'irta in laga dheeraado in lagu dhaafayo sakhaa'irtii xadiiskuna wuxuu sheegayaa xasanaadka wakhtiga wax lagu dhaafayaa waa marka kabaa'irta laga dheeraado waa marka kabaa'irta laga dheeraado laakiin waxaa jirta culammada jumhuurku waxay dhahaan sakaa'irta in lagu israaraa waa kabiiru laakiin culammadu taa islama ogola daa'ifa min ahli ilcilmi waxay leeyihiin al israar cala sahiira ka bixi mayso laakiin jumhuurku waxay leeyihiin al-israaru cala asakhaa'ir waa kabiira uma jeedaan daatadeedaa noqonaysee waxay tilmaamayaan biiristay ku biirayso ay markaa iskaga daba tegayso ayaa markaa waxaweye dembiga uga biiraya ee isu geegeynta ah ayaa wuxuu leekaanayaa dembigii kabiiro uga imanayo kale mid la midu noqonaya taasoo kale u noqonaya belihi calaa kulli xaal israarkaasi in waxa weeye xasanaadkii lagu dhaafayo markaa waxba diidi mayso calaa kulli xaal eh, waxaa soo arooray eh, ashyaada qaarkood oo xasanaad waaweyn ah oo dembiyo la yidhi waa lagu dhaafayaa oo weliba marka qaarkood ay daahirkoodu tahay dembi weyn lagu dhaafayo waxaa ka mid a ah shuhuudu badrin inkastoo shay aan soo noqonoqonay ay tahay oo mar dhacay saxaabadii beder ka qayb gashay ya waxaa nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam in marka waxa weeye dembigii lagu dhaafayo weliba dembiga suuradan ay ku soo aroortay xadiidka sababulwuruudkuna dembi kabiir a ah buu ahaa oo xaatib ibnu abi baltaca ayaa sirtii bixiyey dagaalka in nebigu ku soo duulaayo calayhi salaatu wasalaam gaaladii reer maka uu ku duulaayo digis buu isku dayey inuu bixiyo markaasuu warqad qoray gabadh buu u dhiibay yacni markaa gaalada ahayd oo madiine soo gaadhay dabeedna wuxuu ihi u gee markaysa nimankii odayaasha ahaa ee markaysa markaa gaaladii quraysheed warqaddaa u gee ya markii waxa weeye nebiga loo sheegay ee loo waxyooday cid buu u diray wuxuu ihi meesh meel heblaaye la yidhahdo taga qof dumara oo safara kula kulmaysaan warqad bay sidaa warqadda ka soo qaada afka waxba ugama sheegin xaatib warqadduunbuu u dhiibay halkii baa marka waxa weye saxaabadii marka ay qabteen cali bnu abi taalib iyo ka mid ahaayeen ayaa marka waxa weeye yani sii daayey meeshii bay garanayeen rawdatu khaakh bay tageen qofkii dumar ay kula kulmeen waxay dhahaan keen warqaddaasi doon markii hore waa way dafirtay way diidday may qiran way u hanjabeen markaasay deedna soo saartay warqaddii bay soo saartay deedna waa u dhiibtay warqaddii waxaa ku qorayd yacni sirtii dagaalkoo la sii bixinayo baa ku qornay nebigu xaatib buu u yeedhay calayhi salaatu wasalaam maxaa kugu xambaaray waxaad samaysay markaasuu yidhi yaa rasuul allah igu degdegina yacni arrinkaa uma samayn shaki aan marka waxa diinka ka shakisnahay iyo noqosho aan diinka ka noqday uma samayn ee waxaan ahaa niman quraysh anigu ka dhalan saxaabadaada kale muhaajiriinta ah qaraabooyin bay ku leeyihiin quraysh oo maxastooda iyo yacni markaa xoolahooda u ilaalinaya oo u dhowraya anigu cid ii dhowraysa kuma lahayn waxaan is idhi yacni ilaahayna inuu diinkiisa u gargaarayo rasuulkiisa u gargaarayo waa garanayey waxaan is idhi waxaan diinkana waxba yeelayn adigana ku anfacaya oo ay wax kuugu dhowraan yacni markaa yeel saasaan markaa u sameeyey waa kii cumar yidhi dacnii adrib cunuqa hada almunaafiq yaa rasuulallaahi daa munaafiqan qoorta aan ka jaree nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam innahu shahida badara wuxuu ka qayb galay beder beder buu ka qayb galay wma yudrika ana allaha qad iطalaca cala ahli badrin faqaala acmaluu maa shi'tum faqad ghafartu lakum maxaa ku ogaysiyey oo ku garansiiyey ilaahay reer bader inuu daalacday oo uu ku yidhi icmaluu maa shi'tum waxaad doontaan sameeya faqad ghafartu lakum waa idin dembi dhaafeen dee dembi kabiiraha sabulwuruudku yahay sabulwuruudkuna waa qatciyu dukhuul fi nas ya wajzin biidkhaali dawaati sababi warwi can alimaami dannan tusibii marka wamaa yudriika ana allaha qad iطalaca cala ahli bedrin faqaala acmaluu maa shi'tum xasana cadiima weeye beder laakiin shay soo takarrurayo soo noqnoqonaya ma aha waa shay xilligaa dhacay laakiin mawdicu shaahid waxaynu u jeednaa bacdu alxasanaat oo dembi weyn lagu dhaafay bay deliil u yahay xadiiskaasi ila daahir wuxuu ku yahay in marka xaatib ashyaada lagaga dhaafay inay tani ka mid tahay yacni marka ayaa laga qaadan karaa masale kale waxay culimmadu yidhaahdaan qofku haddaanu dembiyo marka aanu lahayn maxay noqonaysaa xasanaadkani masalan oo kale dembiyo kabaa'ir iyo sakaa'ira toonna ma leh waa ka toobad keenay wixii ka dhacay wax dembiyo markan u sugani maba jiraba xasanaadna waa la yimi marka wuxuu ka helayaa xaaladdaasna rifcatu darajaat in darajooyin sare loogu qaado ayaa xasanaadkan uga imanaya mar haddii dembiye lagaga masaxaa aynay jirin derajooyin kale oo sawaabkii ka siyaado ah ajarkii la siinayay ka siyaado ah ayaa sare loogu qaadaya xadiiska alkhaamisa cashar wa abu hureyre wuxuu ka soo wariyey imaam muslim radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu ulahi sala allahu aleyh wasalam alaa adullukum cala maa yamxu allahu bihi alkhataaya alaa adullukum maydin tusiya calaa maa yamxu allaahu bihi alkhataayaa wuxuu ilaahay ku masaxo oo ku baabi'iyo bihi ay bisababihi sababtiisa alkhataayaa dembiyada uu ku masaxo oo ku baabi'iyo wa yarfacu bihi darajaat wa yarfacu uu ku kor yeelo sare uu qaado bihi sababtiisa addarajaati darajooyin sare uu qaado ba'd waa sababiya labada mawdicba qaaluu waxay yidhahdeen bala yaa rasuula allah haa noo sheeg rasuulka ilaahayow qaala wuxu uhi isbaaqu lwuduu'i cala almakaarih wuxuu idhi waa in weysada la dhammaystiro isbaaq waa in markaa ikmaal dhammaystir weeye wa asbaqa calaykum nicamahu daahiratan wa baatina ay akmal isbaaqu lwuduu'i ay ikmaal lwuduu waa in weysadii la dhammaystiro cala almakaarih yacni waxa weeye ay maca almakaarih ama cala almakaarih yacni wakhtiyada markaa la kahanayo la jirkeeda kahasho la jirkeed yacni wakhtiyada qabowyadu daran yihiin iyo waxa la midka ah in weysadii la dhammaystiro aan la nuqsaamin wa kasratu alkhuta iyo tallaabada badan ee loo tallaabsanayo ila almasaajidi masaajidda tallaabooyin badan in xagga masaajidda markaysa waxaa loo tallaabsado wa intidaaru asalaati bacda asalaa in salaadda la sugo bacda salaati salaadda dabadeed oo salaad salaad lagu sugo oo marka waxawaye salaadda la tukadaba aan dhagac la odhan oo masjidka laga yaacine ilaa salaadda kale laga gaadhaayo masjidka gudihiisa lagu sugnaado salaada kale lagu sugo intaas mid walba dembiyadana ilaahay waa ku masaxaa waa ku tirtiraa waa ku baabi'iyaa darajooyina sare ugu qaadaa fadalikum aribaat fadalikum madkuurkiinnaa la soo sheegay alribaatu waa naftii oo lagu xidhaayo daacada lagu xidhaayo ribaadka aslaan waxaa la yidhaahdaa jihaadka marka faranta nafta lagu xidho oo qofku farantuun taagnaado meesha faranta ah ee cadowga marka waxawe laga filaayo inuu marka waxa ku sugnaado halkaasun heegan ku ahaadaa ribaad la yidhahdaa ribaadtaasaa la yidhahdaa marka waxaa laga tilmaamayaa waxay ka dhigantahay nin faran taagan oo kalu ka dhigantah intaa hadduu sameeyo nin faran taagan buu ka dhigantah ila wuxuu dagaal kula jiraa marka waxa weeye cadowgii shaytaan buu dagaal kula jiraa oo la jihaadaya naftii buu la jihaadaya iyo hawadii shaytaankiina waa la jihaadaya marka dee hadduu taacaadkaa sidaa ugu sugnaado sidaa u joogteeyo nin faran ku sugan oo kale ayuu ka dhigan yihi saasuu ka dhigan yihi rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey marka fadligii ribaad baa lagu helayaa ribaadkii oo kale ka dhigantaa macnuhu u dhacaya waxaana laga qaadanayaa xasanaadka waxaana laga qaadanayaa waysada in la dhammaystiro khaas ahaan wakhtiyada qabowga ay jiro iyo marka waxaw tallaabada marka masjidka loo soo qaadayo loo soo tallaabsanayo iyo salaadda salaadda lagu sugaayo intuba waxay ku tacalluqdaa salaadii iyo jamaacadii iyo masjidkii bay ku tacalluqdaa yacni waxa weeye waa wax markaa dembiyadiina lagu masaxayo lagu baabi'inayo darajaadkiina sare loogu qaadayo marka waa boorin laynagu boorrinaayo khayraadka in lagu dadaalo boorin laynagu boorinayo weeye xadiiska boqoliyo siddeed iyo soddon asaadisa cashar xadiiska lix iyo tobnaad ee baabka can abi muusa alashcariyi radia allaahu canhu bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen abuu muusa alashcari waxay ka soo wariyeen waxaa la odhan jiray magaciisa cabdullahi ibnu qays cabdulaahi ibnu qays ayaa la odhan jiray qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxu uhi man salla albardayni dakhala aljanna ku kastoo labada qabqabow tukadaa jannaduu gelayaa muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay albardaani labadan qabqaboowe alsubxu waalcasru waa subaxa iyo casarka waxaynu ogsoonnahay salaado shana ayaa qofka ku faral ah haddaba laba salaadood oo ka mid a ah xadiidkani sheegaya ruuxa labadaa salaadood tukada jannaduu gelayaa culamada qaar waxay ku xambaareen waa intaan markaa waxa weeye salaadaha shantaa la faral yeelina israa' walmicraaj ka horraysay oo laba xilli la tukan jiray labadii xilli baa laga tilmaamayaa bay yidhaahdeen laakiin taa daliil cad inay wakhtigaa dhacday oo hadalka nebigu markaa yidhi daliil cad looma hayo walow culammada qaar ha ku xambaaraan been waxay ahlucilmiga qaarkoodna ay leeyihiin labadan salaadood si gaara waxaa loo tilmaamayaa fadligooda bardaanka maxaa looga jeedaa agsarka culammadu waxay dhahaan waxaa loo jeedaa salaadda subax iyo salaadda casar subaxa iyo casarkaa loo jeedaa bacdii ku xambaarayna waa jiraan salaadda subax iyo salaadda cishe maxaa salaadda subax iyo salaadda casar loogu xambaaro badanka culammadu ugu xambaareen badanka culammadu waxay ugu xambaareen salaadda casar iyo salaada subax waa salaado ka fadli badan salaadaha kale oo shanta salaadood ee habeenkiiyo maalintii soo noqnoqonaysa salaada casar baa ugu fadli badan axaadiista qaarkood baana sheegaysa salaatul wustana weeye qur'aankana waa lagu ishaaray markii lagu cadfay salaadaha kale xaafiduu cala alsalawaati waasalaati alwustaa asalaat alwustaa sida raajixa ee saxiixa ah ee axaadiistuna sheegayso waa salaadda casar waa salaadda fadliga badan marka laba goor baa iyada la sheego marna salaadahay ku jirtaa marna gaar baa loo sheegay alwustaana waa alfudlati fadliga badnayd ama alwustaa tii dhexdhexaynaysay oo salaadaha bartanka ugu jirtay alwustana bimacnaa alfudla way u soo aroortaa xadiis baa ku soo arooray saxiixa ku sugan in nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam salaaddii casar waxaa lagu faral yeelay oo la amray ummadihii idinka horreeyey markaasay dayaceen idinka haddana laydinku faral yeelay salaaddii casar ruuxa la yimaadaa wuxuu leeyahay laba ajar ruuxa la yimaadaa wuxuu leeyahay laba ajar sidaas daraaddeed bay culammada in badan oo ka mida ay yidhaahdeen salaadaha waxaa ugu fadli badan salaadda casar xadiis kale waxaa ku soo aroortay in nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam ruuxa salaadda casar ka tagaa in ehelkiisii la halaagay oo isaga sukal lagu soo reebay keligii lasoo reebo kaluu ka dhigan yahi xadiis kale wuxuu sheegayaa man taraka salaata alcasri faqad xabita camaluh ruuxa salaadda casar ka taga camalkiisu waa bure xadiiskaasina saxiixuu ku sugan yahi marka salaadda casar shanigeed waa weyn yihi labadan salaadoodna si gaara ah iyadoo la ysku darayo marar kaleba waa soo aroortay oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi fain istatactum an laa tuglabuu calaa salaatin qabla tuluuci shamsi wa salaatin qabla ghuruubiha fafcaluu markuu ka warramaayo aragga allah la arki doono mu'miniintu aakhiro ilaahay arki doonaan ayuu wuxuu tilmaamay siday dadku u kala nasiib badan yihiin araggaas oo ugu kala dheef badan yihiin oo u kala badsanayaan inay ku xidhan tahay sida salaadahan loo ilaaliyo markaasuu nebigu wuxuu idhi sala allahu alayh wasalam fa in istatactum anlaa tughlabuu haddaa kari kartaan inaan laydinkaga gacan sarrayn oo shaydaan idinkaga gacan sarrayn imaatinka lala imanayo iyo oogista la ogaayo salaad ka horraysa qorraxda soo bixitaankeeda iyo salaad ka horraysa qoraxda dhicitaankeeda labada inaan laydinkaga haalib noqon haddaa kari kartaan fafcaluu sameeya munaasabada ka dhexaysa waa maxay culammadu waxay yidhahdeen sida labadaas salaadood loogu dadaalo iyo salawaadka kaleba baa loogu kala nasiib badanayaa oo loo kala badsanayaa aragga allah la arkaayo aragga allah la arkaayo labadan salaadood labada ee maalintay ku dhacaan mid habeenkii markuu sidaa u dhammaadee maalintii bilaabantay oo waagii uu dilaacay fajru saadiq ayaa la tukanayaayo waa salaaddii subax waa awalkii maalinta ya bacdu ahlicilmi waxay u cabbireen inay yidhaahdeen midna habeenka aakhirkiisaa la tukadaa midna waxa weeye maalinta aakhirkeedaa la tukadaa laakiin saasee saxiix maaha waayo wakhtiga salaada subax la tukanaya habeen ma aha ee sharcan waa maalin maalintay ku tirsanta maalintu kama bilaabanto qorax soo baxa maalintu waxay ka bilaabantaa fajr saadiq bay ka bilaabantaa waagu markuu yacni markaa beriyo oo waagii dhabta ahaa uu yimaado wakhtigaa laga bilaabo waa maalin ya saas aawadeed man lam yubayit siyaama min alleyli falaa siyaama lah ruuxa markaa waagu dilaacay oo waagu beriyey fajru saadiq soonka niyeeyey faralka ah dee ma niyeyn habeen soonkaasna ka asixi maayo soonka faralka waa in habeennimo habeenkoo isku jira la niyeeya waa in la niyeeya almuhim awalkii maalinta oo fajru saadiqa ah iyo awaakhirkii maalinta walow yacni markii ugu dambaysabayeenay ahaaneen awqaaddii markaa nihaayadii maalinta wakhti ku soo dhow baa casarkuna dhacaya subaxuna awalkii maalintuu dhacaya marka maalintii in khayr lagu bilaabo khayrna lagu gebagabeeyo baa ka imanaysa macnaheedu ma aha inuu ka tago salaadaha kale ee saddexda ah laakiin waxaa laga tilmaamayaa in si gaara loogu dadaalo si gaara in loogu dadaalo oo labadaa salaadood si gaara la ysaga xil saaro labadaa qofka aad ugu dadaalaana waxaa ka laasimaysa salaadaha kalena inuu ku dadaalo waayo labadani xilli ahaan waa ka adag yihiin sida loola yimaado loo ilaaliyaa salaadaha kale salaadaha kale sida loo ilaaliyaa waa sahal saddexda salaadood ee kale waa duhur iyo maqhrib iyo cishe laakiin labadan salaadood wakhti hurday ku dhow yihiin wakhti caajis bay ku dhow yihiin marka ruuxa labadaa ka soo baxaa saddexda kalena dayici maayo yaa loogamana jeedo keligood ayuu wax ku helayaayo waxaa laga tilmaamayaa fadiiladoodu inay ka sii xag jirtaa laga tilmaamaya xadiidka boqol iyo sagaaliyo soddon assaabica cashara baabkana waa xadiiska toddobiyo tobnaade canhu abi muusa alashcari wuxuu ka soo wariyey imaam bukhaari radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam waxauu yidhi idaa marida alcabdu aw saafar idaa marida hadduu xanuunsado alcabdu addoonku aw saafara ama socdaalo ama safro ama sadcaalo kutiba lahu waxaa loo qorayaa misla maa kaana yacmalu ku ahaa mid sameeya mid la midaa loo qorayaa mislu maa kaana yacmalu ku ahaa mid sameeya mid la midaa loo qoraya maa kaana yacmaluhu muqiiman xaaluu neg yahay oo aanu socdaal ahayn uu samayn jiray saxiixan mid caafimaad qaba xaalku ahaa uu samayn jiray wixii khayraadee uu la iman jiree sunnayaala ee uu samayn jiray wakhtiguu caafimaadka qabay ee uu negaa ajar la midaa loo qorayaa rawaahu iyo bukhaari baa soo wariyey xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa ruuxu camalkii uu la iman jiray markuu caafimaadka qabaya uu nagaa wakhtiyada cudurdaaradu ku yimaadaanu ama uu xanuunsado ama uu safro in wax la mida intii loo qoraayo taasina waxay ka mid tahay min raxmat illaahi calaa cibaadih naxariista uu ilaahay addoommadiisa ugu naxariistay oo fadligiisa uu markaa u furay oo u waasiciyey oo fadligiisa siiyey ayay ka mid tahay khayraadkii uu qaban jiray iyo sunnayaashii badnaaye uu samayn jiray wakhtiyaduu caafimaadka qabee negaa marka safarku amaba xanuunku u diido xaalka noocaasa wuxuu noqonayaa ajar la mida in loo qoraayo safarkana culammadu waxay yidhaahdeen waa safar aan macsi ahayn waa inuu noqdaa ila safar macsiya hadduu yahay xaalka noocaasa ictibaar ma lahaa inuu cudurdaarkani ka manciyey ya waxaa la yidhaahdaa alrukhasu laa tunaatu bilmacaasi rukhsooyinka macaasi laguma xidho macaasi laguma xidho iyaday markaa ku saabsantahay xaggii rukhas waa bilmunaasabun baynu sheegnay faralladii mar walba ruuxa waa laga rabaa laakiin kamaalkii iyo dhammaystirankii uu ula iman jiray haddii naqsi ku dhaco cudurdaarku keensado markaana iyadoo dhammaystiran baa loo qorayaa masalan oo kale salaaddii faralka ahayd si wanaagsan buu tukan jiray waa la iman jiray faralkii wax ka miduu awoodi kari waayeyoo ama istaaggii salaadda uu istaagaayey ama sujuuddii uu dhulka ku sujuudaayey buu kari kari waayey iyadoo dhammaystiran baa loo qoraya iyadoo dhammaystiran ayaa loo qoraya oo shayga uu awoodi kari waaye kama dhacayaan laakiin mar haddii niyadii jirtay cudurdaarna ka manciyey cudurdaarkanna uu ahaa wax bannaan hadduu awoodi kari lahaana uu ula iman lahaa siday ahayd uula iman lahaa in laga rabay wuxuu noqonayaa xaalka noocaasna ajarkiisa inuu u sugnaanayo ayuu noqonaya bacdu ahlicilmi oo yidhi qofkii salaadda istaagi kari waayey oo xanuun isu taagi kari waayey yidhi nus baa loo qorayaa waa jiraan oo xadiis soo arooray ku xambaaray laakiin badanka culammadu xadiiskaa waxay ku xambaaraan qofkii aan cudurdaar lahayn oo xanuun u diidin inuu yahay salaaddaana ay sunno tahay oo salaaddii sunnada ahayd qofku isagoo kari kara inuu istaago buu fadhi ku tukan karaa dee ikhtiyaarkiisuu fadhiista waa yaro wahsaday nuqsaantu xaggiisay ka timi iyo cudurdaar kama iman markaa qofka ku khasbaya oo ku ijbaaraya mar hadday caynkaa tahay isaga fadligii waa ka nuqsaamaya kaa kari karayey ee sunnihii fadhiga ku tukaday laakiin qof isagu awoodi kari waayey oo cudurdaar khasbaya uu ku yimi dee isagu waa ka duwan yahay oo yacni markaa qaacidadu waxay noqon lahayd inuu asalku u sugnaado xukunkii ajarkii oo dhammaystiran inuu u sugnaado waa yahay taas waxaa laga qaadanayaa sunnayaasha in la farabadsado ashyaada khayraadka iyo sunnayaasha in la farabadsado intay goori goor tahay si markaad awoodi kari weydo oo xanuun ama da u kari kari weydo amaba safar aad u awoodi kari weydo ajarkaasi uu kugu socdo isagoo dhammaystiran lagugu qoro waffaqana allahu lima yuxibuhu wayardaa baaraka allah fiikum wajazaakum allah khayran halkaasuu inoogu joogaya wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk